وحين أكرمك وأرضنا موضوع الرئيسي أمن البلاد أهميته وتحقيقه أما وسائل التحقيق نربيه وطنك أهمية كبيرة iyo qaababka ama asbaabaha lagu xaqiijiyo nabadgelyoy maxaan seebaan ugu baahanahay maxaan karaysaa maxaasa tahay aaniyada maxay tahay deebaa lagu heli karaa nabadgelyadu waa laba nooco amni yowiya iyo amni ukhrawiya nabadgelyo adduunye mid ahdo qofka qowlkii mudug loo baahiyay aakhirana in badbaado helo oo loo helo oo ilaanu ka badbaado oo jannahu galo waa waxyaabaha qofka muslimka ahi u niyadiisa ku muugsa weeyaan hadduu intuu noolyahay dabageliye helo iyana waa shay madlamaa oo dadku ay oo bani aadamku dhammaan qofka fardiga ahi in naftiisu ay badbaado inka badbaado oo eh, maaragtay qaraabadiisu ay badbaado oo dadka kanaxaya ay badbaadaan ka badbaadaan oo xasilooni iyo barbaata iyo nacay ku noolaadaan waa wax uaaaolan waa waxa adduunku meelo badan mujtamacaad iyo sheebaga qabanayo amni marakaaqaysay maqaa muxaadaraadka nigeria kutubtaa laga alifaa arrimahaas waahmiyada ay leedahay awgeed ayaa geeli kastaan la diyaabo waa loo kala amnigu ama nabadgelyadu waa allaayaan dadkoo raarsanaya oo qofka xaakiimkaala taxukumaa laga bilaabo ilaa shaksi kasta ka maxkuumka la xukumo qofka tumaa qofka ninka ah qofka qaniga ah qofka faqiirka ah ummadda oo kale libabeeya oo saarsanaysa kuwankay kaarsanaysaa waxaa weeyaan amru fitan kuwanka fitanta iyo colaadka iyo islaynta iyo iskoolaanka iyo kulkulka oo maanta aan iska yahay soomaali in looma sheekeeyo oo xusuusin eh, waa lala socdaa oo maaha qurqurka iyo ibaadadu leeya khilaafka iyo colaada iyo amnidarada waxay umada ku reebtay ilaa ay noqotay reer maawiya akwe ummadda soomaaliya waa qadiyad qof kasta la fahmi karo oo wax garanayo caqli amnigu qiimada u leeyahay eh, waxay noqon amnigu ومن قبلته وأعطيه مرضيات الله سبحانه وتعالى لا يمكن سنة مع الله أنتم ترجع إلى الله اليوم يعطيها عند الغروس يعني يرى شيء دون الله هو في وصايا شرعه عند نوشة اليوم جاء أمرها لكن صنعه عويا وأعطيها يعطيها كبرة الله سبحانه وتعالى waxaan sheegaya nicmadaa nabadgeliyada nimankii gaalada ee quraysh oo ka deganaa oo ilaahay subxaanau watacaala nicamkaa usii nabadgelyada ah adduunka markaa ay ku noolaayeen oo meel kasta isku cunay oo nidaam qabaliya ah, oo adag oo ninkiiooleeka oo aqaanfaayso sida loo kala soo badan yahay sida loo tirada leeyahay sida loo kala yahay baa markaa la isku dhici jiray oo shacabku wuxuu ahaa musbadaaka daaliman aw maqluuma walaalkaa dhaliga kale u yiimi ayaani ku ah rasuulku waa uga saxay laakiin jaahiliyadu muqulaasa loo jeeda wuxuuha faman duulinda loo jeeda sulaainaa yasunna markuu arkayaysta oo bacday tahay waman man yahud xawlihi isilaahi yuhadam waman laa yaklifi innaasa bidulami ninkaan darkiisa qalowga kaga dhacsan faaxa sawjiisa laga duminaya ninkan waa duumin oo ku duulinaysa ee kusoo duulaya marka waa inaad markasta duulaa ku jirtaa adiga ee kusoo qina shacaabkul caynkaas waa bulshada noocaasa ku dhex noolaay oo geelkiisii haba waysaleedhahay oo geelkiisii ku harowacday wuxuu doobeeyay oo markii dama doo koray dalaala yihiin harowcashadii dagunku madeey ku soo bixiyeen wax kaloo loo soo shaqay qoray ka dhacday nacabkeedu markaasuu geelkiisiina caaliga inay macalahayn ilishaaku ninkii waxa bixiyey oo dagaallabanina kii kale qiiro male hore wuxuu bixiseen sheegay oo uu qur-aan ku ammaanay low kuntu min naazin lam yustara fiihi barulaqiilata min kulli bani shaybaan culeqaan leehay asnahay maamaha geriga loo dhaxay midnaga barulaqiil oo yani reerkaas hooya loo qaataatay wuxuu yii markaas yii markaa qawmu ida ida sharu antaa halaajileyhi lahu daaru salaafaati wa udaan marka uu shana soo tami waxaalaga doonto nin la meesha in laisku tugaandooliyo nin yayoomaalagaa la garaamsan laa yas'aluuna annaasa akhaahum xiina yudruhum fi naaibaati calaa maa qaala tabaala markuu tola ay yidhaahdo oo ma weydiiyaan war maxaa jira malaga garbareey maxaa dhacay waxa leeyi wadeema kaasoo wadaau oo aan damaami kala gaaray ولم تستطيعوا ولكن قولي وإلهاء بين عدد ليسوا من الشك في شيء منها لكن تركني بيستطيع ما قال وعلى ما تروي وشاء ما أجهل إن الله لا تنصر كلام واستوحى شكله noocaasa jaahilada noocaasa cadeed ee rasuulka la soo jecsaaday gaala kamida quraysh la yidhaahdo in bay leeyahay waxay horay ka dhamarayaan way sanka ka yihiin xolooda qodaqo wakhtiyaal xaram waa nimankii xaramka loo qodo weyaan gaajadiina waa laga fogeyey oo de ninka maanta dambiyaha بيجي الناس من ولد ورثة من الجيش هي الناس من المبلغ مرة أعطاه إنه بيجي يشتاق حلول المشي طوال قرية وخلاص بيجي يتعاون kaasay nabadgelyo xoola isla helay oo rabbigiina caabuda saas baa alla subxaana wa tacala la aqday markii qur-aanka sooyiga oo laga hadlay nimankii saas ahaa ayaa waxay leeyihin أو رمرة حلم آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء يتساءل إلي أين أني تضامنون على أعراض وأنا مهرب سكرانه وأنا بطل وركبي وأتعلم غيره نظر الله العكس وكاسأل كل شيء يعني أنا بتشي حالة آمنة يعني بالنسبة يعني رزق واسع sheegayaan miyaanan dejin xalal aamina miyaanan nadiyasa miyaanan risqu asaas waa lagu la sheeganaya gabadhan iyo nicamtaygaysay warabira waxnaa jacalna xaraman aaminan ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بأن سبحانه يعني حرم آمنة ونبيها أنا بجين وأنا مية يلا قلتها ليسا ولا تخيل ودعني في توصل وقال مبعث oo kufriga inuu ku jirayaan misan amnigaah oon amnigaah bay ka gaadoobeen waa waa tusaale laga nasiinayo oo ku saabsan ahamiyada amnigu weya waa ahamiyada amniga la nafsinaya nabiyullaahi ibraahim calayhi isalaam ayaa ku duceeyey oo intaa ummadii maka maqayo ilaahka aanu risku ku ducay riskinka wuxuu ka hormariyey amniga iyo dhuliyada oo aayadoo naskooda qodaa ku jirto midna suurati ibraahim oo alla ka warramaya shaagay ibraahim wain qaala ibraahim rabbi ijcal hada baladan aamina warzuq ahlahu min athamaraat يعني أمر بلد معقية شاء بلد آمنة إيه في سنة رزق ونكسب وثمرات يروح عن بلد وهذا من أمن وهذا الأمن ليس حكمه والله شيء مدفعي حضر يقرأ عائشة نقول رزق شو رزق فكي أمن أقوى هي رزق في كل آيات كان أصيرا مع قال وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وكان سبحانه وتعالى أمن المركة يقول لك فإذا كنت عيني ورزق عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديث ما أكون أن يقينا أمن شيء كسر ليه من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في جسدي عند وقوت يومي فكأنما عيسى الدنيا من الآخرة لو تبع حسنه qofka nabadgelyo waa dhegeysan isagoo laba waa dhegeysan wuxuu islaami waxaa dhahdaa asalaamu calaykum maxaa ka معرض للبركة بدين ثم نقول بالسفين بدين سكرسن قوكي نبيك ما بريسته يسوى عاقمان قضاء ما لنا أقول بسيس فإنه قول يومي ما أقول تجليل صبري فبا لو شرط الإنسان صبري ما لنا أقول تجليل وما لنا ولا أقول تجليل وعاقمان قضاء oo nebiyaha isko adduunka oo dhan bay loo soo geeya kitaab sunna waa oqolkiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo macnaha u leehay nabadgelyna saara adoo caafimaad qabo nabiyaha isko dejani weera ku weliyo qiimahaasaa lagu leehay maxamed salawaatu ullahi waa nin boqol ah adduunka oo dhan bay loo soo loo jabiyey ayaa joogaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh si qiimaha amniga iyo nabadgelyada ummada islaamka iyo bulshada loo casiriyo yaa wax allaa amniga ka holan ee ilaaqiraysa cawdaladan wax kastoo khalqabka digay waa loogi markaasaa wixii shaayacaad deen warana la qaatay faafiyo kutubukuteenka farigudiinka waxyaabahaas oo dhan baa lagu diidaya la sheegayso markaasaa rasuulku leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh kafaa min bari keliga an yuxadita bikulli maa sami qofka waxaa been ugu fura wuxuu maqloo dhan inuu sheego mansasara quridaakaas ay macadkiin markaasa wax samay hadalkaasaa been ugu fura waxaa rabaa warkaadaad sheegaysa asa waaqilaysaa khatar buu keeni karaa uwaad sheegayso marka wax saxamooda uwaad sheegaysa intaa ku saxan yahay marka guudkaani wax kale ka sheeginba iska dher maaha markaasaa rasuulku markuu ka wareegka munaafiqiinta munaafiqiinta waxaa laga wacaa inay ceebaha muslimka sheegaan inay warkan arrinta la sheegaan inay agaga dhexdigaan warka markaasaa lagu ceebaynaya oo laleeyahay warka loo celiyo beesha ma jicina oo rasuulka iyo saxaabada qowl cilmiga ah tan loo celiyo iyaga markaa halkaasaa warka lagu kaydiyo ay ku haboon tahay iyagaa warcilmaas umada u sheegay markaasaa lagu leeyahay idaa jaa'ahum amru min alamni aw alkhawfi adaahu way faaqnay war maxakiya ciidamada cali wakala kula jiray marka waxay caam nasaraajajalo baaga meesha marmay warna geliyeen oo amni loo iska degan khasab bay sheegay waxaasaa dhacay waxaasaa dhintay waxbay sheegay ووقفهم الله ويردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا وعلى قول هذا انه اليوم وقفوا واحد استوى هنا والشيطان قف استوى الشيء عن عقلي ورفع عنده وقت رقاته oo tafaqud iyo ubsasho ayaa laga doonaya si aan ummadda amnigeeda loo qadarin markaasaa wuxuu leeyahay ayaa aladiina aamanuu in jaakum faasiqu binabayn فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نتمنى من فاسد واحد منك سوي من برضو فاسد يعني وضع لي يضعي أسلوب لي مع كتابين الكفر عن فعلين ونقول شيئا بسحة الذي يسمى يكفر الله ويبقى عليك توقع سيدي إن هؤلاء ذكر أيدي أبيك la socdaan salafku waxay ahaayeen aad bay door mari jireen warka ishaacaadka iyo beerka iyo dadka waxay qalab lagu keenaya oo ama moorajamku la geliyaya ama milajamku leeya saa darteed bamaantooda oo ogaa muslimiinta wax soo gaaray ayaa ustiyaano markaa kaa ciidanka hogaamin xagga waxa ka ah ayaa hadalada kaasaa wuxuu yidhi abilqawmi muhamed war maxamed warku dhajira أبو القوم بن أبو حافة أو بكر بن جابر أبو القوم عمر بن عبد الله لسلكوها أما فقد كفيت وهو يدمع كواس أي أحد يندم كواس أما مرة وكاس وخطرين يهيو كيري كرو خلال مدد عليها أما كعالى فرق بسيحة هذه اللي رسول كله وهو كتاب وكتاب من حكم هذا الرسول وكتاب كتاب كيري كرو markii muslinku wuxuu yidhi ina aladii cadadta la axyaau kullahu u adkaysay dhammaantood waa loo yihi waa aad ku farxina waa kaari doonta wuxuu yahay arrimahaas oo waxay kusaabsan yihiin amniga ayaa la sugaya bulshada islaamka oo la sugaya oo qalabka laga ilaaliya waxaa rasuulku salawatullahi wasalaamu caleyh iyo asxaabo xaalad adag ku jiraan oo baqdiga oo makala joogo oo dhaaqar ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج القعيرة من الحيرة حتى تقوم بالبيت في غير جوار لأحد يقول أنا أقول على نفسي بعشر مستفرق الله وهو الألم إلى وقشت الضوء وقشت الضوء نبديه خير هيبتم يا أولي المسح إلى اللي المسح الشيء أي بلد الوحر والوطن يا علم من الله cidna laga mahayo keliya meesha mahalkii lala soco laakiin cidna laga mahayo bayaamarkooda ayaa rasuulku sheegay salawatu ali salam markaasuu wuxuu ku yidhi wala tuftaxanna uruusa kisray hulus kaasuu wuxuu yidhi kisray hulus yani waya ninkaasna wuxuu nacam isaga wey isaga wey maarata afran doonta waa waa nimanka faasiinta oorkood iyo dhanbaa jirtay baa afran doonta walayubtalanna maahum maahna waa bixin doonaa oo sakariya khayr laa dhiin doonaa falaa yaqbala gasacintaa ka wadaagi ah doona nimankaa boqorada ah xooga gacan ka dhigi doona xoolana waa laydin karin oo gasacin u baahana la waagi doona markaasaa u ka sheekeynaya cali maxaa waqtiga iyagoo wixii rasuul ka sheekeeyay ay dhacaan markaasaa wuxuu yidhi waa arkaa waaweynayo xayraanka ka timi bayt ilaahi ka waaftay amniga lafyadooda ka dhacday wuxuu yidhi waxaan kalgaa warin furs galay bay futay iyaga meesha kagaa ku gaalaabuu رسول والذي نفسي بيده لتكونن ثالثة فستحال ويهان الموت ويرسول بينات انت خواطي بيوم انت اثر والدهم تاسروا يسوس وتبارا نواري كراهي تاروا الله ويسار الموت أمن وعصمة المؤمن الصادق قفك مؤمن كا يا صادق يا مشاكة بارو قفك وعوية على نفسك oo rasuulka wuxuu leeyahay almuminu man caminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim mumin waxaa la yidhaahdaa qofkay muminiintu ka nabadgalaan dhiigooda iyo naftooda ka nabadgalaan oo kaasaa mumin حيث كان المال يبيعه مع السلاح مسلم كما قال رسول الله مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم لو هذا ka muslimiinta ka soo galaan gacantiisa iyo carabkiisa marka waxa weyaan amnigu waa calaamo wuxuu yahay muminka oo qofka mumin yahay amninkana oo marka muslimka dhibaato maaha marka mumin tahay dhibaatada laga aqrin maayo khayrka wanaag baa laga aqriya waxaa la gaarsiiyaa si aana dhibaato ummadda u gaarsiiyo oo amniga loo qadiyay haddii baa asad iftihiin qur-aan inay ka anfadaa shareecada diidan maxaa maxaa loo jeeda maxaa la rabaa haddaa meel ka anfadaan waxoogaa baa iga geeyay inka kacilaa kala aqrin oo qorayso hay adiga dama lagaa rabina waa qofka lagu faqay maxaa lagu tashari waa taruufka shaytaan baa kutubay qabtiisa markaasa shareecadu waxay diiday saddexdaa joogaa ilaa saddex gashaa oo uu isna cidil tago markaa markaa dadku dhagaala cidil aa waxaala noocaas mabaadiday ka mida amnigu asalkiisu waawada qofka muslimka ah mutaashadana diinta la soo jejoono la ilaaliyo diinkiisa la ilaaliyo naftiisa la nabadgeliyo dadka la badbaadiyo maalkiisa la badbaadiyo ceebkiisa sharta laaliyo taasaas ah saa darteed baa rasuulku weli man xamad man xamala calayha silaaca falaysa minna man xamala calayha silaaca falaysa minna qofka qaala silaaca daawud loo gaalada falaysa minna nagaami lahaana oo ummada wadayaabaa ku soo oo rasuulku shirki ku weynaa ama fadhigi ku weynaa qolin weyna ummadda kudahadayay oo ah eh, xajatulwadaaci carafaadku kala hadlay oo minacyu kala hadlay oo dadka u sheegiyey nabadgelyadu kala hadlay muslimiinta dhexdeeda laga nabadgelyaami إن دماءكم الضمير وكفوا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة في يومكم هذا في شعبكم هذا في بلدكم هذا صدر سبحانه وروي ذلك نفتينا هي مال دينا هي مال شرف دينا عرف دينا وروي إحنا وكحارة استبشى سيد المولى استبقى وقتنا يا markaa la jooga xaradka la jooga oo ah mina ama carafa ah oo meesha caaisha lagu gariya baa rasuulku salawatullahi wasalam ka jeediy alaa halka allahu allahu bashar ilah magaciisa ilaahu saas waa rasuulku salawatullahi wasalam calayh ahamiyadaas inay nabadgelyada qofka muslimka ah dhiigiisa meel erib baa la gaarsiiy oo qof muslimu dintoocyada ku daloo ah la dunya dacwan cinda allahi liqatli mumin ilayna adduunka o dhan hoosgudaa waxa ilaahay agti wafku in qof muslima la dugo in oo rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh leeyahay man marra bishayin masaajidina aw aswaaqina binaqlin falyakun calaa bishaari waayo hubka wuxuu ahaa waa wadan iyo maxaanku dhahaa leer iyo wixii noocaasa oo dee gacana la sido marka haddii masaajidana aada soo gashaa idinkoo leerku wata ama meelaha suuqyada ah afka dabka si aada ukiini weedhagad mootaan si markaa dhexaysa dadkaan ku saaran tahay adag mada ku yahay halka dabaa lagu leeyay oo rasuulka amaya salawatullahi wasalaamu calayh oo waxaa ka mid ah tawjiihaadka rasuulka nasinaya salawatullahi wasalam alay isagoo ka hadlaya amniga bulshada in la badbaadiyo ayaa waxaa laleeyahay hubka kuma fiiri kartid oo muslim bilkasaa kuoda ada iskala goodee adigaa kuwada wanaagsan isku bidmeeda baa tabaga baxay saasna rasuulku wuxuu leeyahay man ashaarat ilaa akiibi xadiidatin faina alqaa'ikata talcanuhu wain kaana akhaahu biabiyi ummi fi saxiix muslim cusbi ah sunnaxi hurayra qofka ku fiiqa bil ku fiiqa walaagii malaa'igta ayaa dhacdalaysa walow kaana ha aado walaagii isku aabiyo hoyimid rasuulku sal allahu alay wasalam amniga intaa la yimid aada sageeyay طالما كانت اليك هذا فيعتبر حجه الجنه اما لو قال انا شيء ما من علم حكمت جوابك قل لي حكم جوابك وهو هذا ما لها سفرين ومسكره في مسكره في مسكره وخطوات الكيك والرياضه والبدي الكيك الكبر خيارا وقرر واخر خطوات كلهم إن آمنوا إلى أن يرى ما تفكير كما أن في أن وقعت مصلحة هي مقام لما هو قرر بأهل يسلم وختم له يعني لا لا مثل شيء ولا صوره او مثل سبحان استثناء استثناء يكون غير كانت مرة هو يعني طبعا كان سوق بيه هدي ميكير سيف سيفتي ورأي ميكير بيدو سيفتي فليقبيه ثم ينالوه قلت كان يأكل وكان سيفتي الموكي بيسو قلت كان يأكل قلت عليه كان يأكل كان يأكل كان يأكل كان يأكل كان يأكل inta ka hegeyso macnahaas marka macasa waa tawjiihaad madoola isku naqonayo oo lagala hadlayo inaan bulshada qof walba gaarin lagaa amniga daaftinkood biyaha iyo jiiraan leamniga ismaa seefa looga dhigta meelaha amni guurka ka hadlaya iyo jiiraanka caafada ile bulshada laga ka hadlay qoysaska isu tegay bay bulshada markaasaa rasuul ilaahay quraankiisa dardaarankuu iska yagaa waalidiinta inay naarkan ka badbaadiyo naga ka badbaadiyo kuwa anfusakum waalinkum naara ah, oo taan macnaheedu yahay inaad wax kastoo dhib keenaya ummadda aad ka badbaadisid xaaskaaga iyo uwadkaaga iyo carruurtaada aad ku badbaadisid dariiqa saxa ah si aad jahar uga geeyo warba dadkeeda waxaa ka mid a ah marka jaarka uga hadlayo rasuulku maa zaala jibriil yuusiini biljaar xataa farantu annahu sayuwaafisku waxaan la adkaatayba injaab maskaxdaya waa cuqdan isku leeyihi amnigay kaalaysa oo dadkii bulshada isku midhaday oo iska wadawanaysa oo aan soo dhexgeli karin oo cid kala oo farqoobada fiiqayo way bulshada kale doonaysa anuqaan xataa wuxuu sugayay salawaatu llahi wasalaamu calayhi wallahi laa yuumin wallahi laa yuumin wallahi laa yuumin alla akhtaartay qormayo ama rumayn maayo rumayn maayo rumayn maayo kasa yaarin kii lama yaala soo qaa taas waa kuma qaala alladii laa yaclamu jaaru qawaa'ida kaydaanskiisu dhibkiisa aanu ka nabadgelin weynaas ma rumayn ma rumayn ma rumayn iimaan taa macnaheedu ay tahay in la rabo inaad nabadgelisu ummadda oo dariskaaga ku noolaado an yacsimalikaaga bulshadoo oo aan maka jaara ka adayo ummadoo basu wada jaara ama markaa yidhaahda way usoo gubayna wasaaisha lagu xaqiijinaya too badan bay ku wasaaisha wasaa'il taxqiiqi amni wasaaisha lagu xaqiijinay amniga see ku gaarka see amni lagu weyni karaa kow aliimaan baa lagu gaarka amni iimaan kaamil oo fiican rumayn ilaahi subxaana wa tacaala iimaanku aliimaan huwa asaasu lamni aasaaska nabadgelyada iyo amnigu waa iimaanka iyo aqoonta ilaahi subxaana watacaala ويغير الإمام وهذا اسم اشتقاق حتى متى مغلق الإعراب ومشتق من الأمن الذي هو كل خوف أمن ولكن أساس وكإيمانك هو أمن وطمأنينة وسكينة إيمان وحسنوني وزد إلى يوم واستثناء الآية حرم على سبيل الوجوب فكلما الإمام حكم الإمام ورسول الظلم وصفور الشرطة على قول لا إله إلا الله وأدلاها بما عرض كذا على القرية إمام إمام التجربة إمام التجربة يوصل يسار طريق التأخر يرى وطريق الإمام لم يكن يرتكى سيعرف كل هذا هذه أما الشاهد وفرق يا رجال من فوق من كل سنوات بالأسبوع إيمان بالجنة من رأيات اليوم إيمانك أي أتوقع عنه وكلما إيمان تطلق الأولاد كلما أمن السلوك يبقى بعيد من لا يجوز الخارج سألتنا أولية فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وخلال الأيام هو يأتي إيمانك يا عليك يأتي فلا خوف حصي يموت الرب سماعا وتعصي بكثرته ليش هاي الأمر لو بيك عمنا يسعى لكم آيات الله صارت الله جل ومكا قولتك يهودك وأبدأ وحارون تفسيرية إيمانك iyo waxaan ku eegaya subxaana watacaala waxaaka ala ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanun nuru korkooda ma aha boqori korkooda ma aha waa kuwi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay kadiyey asiray waxaa ka mid ah ina aladiina qaamuu rabbuna allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وإذا الله oo ku toosnaaday waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala wuxuu khawfka korkooda ma ahaanin duunkana korkooda markii suuratu ancaam aayadda ku timid ee laga soo hadlay mu'miniin iyo gaalo mushrikiin fa ayu fariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun labada kooxood kooxda mu'miniinta ilaahay rumaysan ee muwaxidiinta ee ilaahay iyo kuwa gaaladana labada koodeebaa mudanaya amniga nabgelaysa أسأل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فهم مهتدون وكأنهم مهتدون وكأقول يا إبنيين وإيمان كورا ظلم وشرك إيمان كورا شرك يا كتير kuwaas ayaa alafiyey usugnaatay kuwaas ayaa aamusan duulada subxaana watacaala waxaa laga tartiibiyey marka aayadda amniga waxaa laga tartiibiyey alimaanu iyo waxa la yidhahda inaan lagu leeya imaanki وأن يتعبون سهل فكرة القرآنية تطلع صدح أنه أقف إيمان سكان بعين وثني عين الأمن كامل أمن نثرب بالله قلنا نمس ونمس فلا أمن بسمة ونمس سمة منا أمن مرد ولا تحيا غير الدرجة طلب صوت نصيب بالجنة حافظ صوت ورافض ورافض صوت وتروفيس طبعا إلى أن أمن الامن الاداري الامن الصحي بلا ولا انت راجع كده انت راجع كده الامن الصحي يلا بدايه راجع كده سبحان وتعالى الامن يجي يجي هناك مسؤول عنه والرسول صلوات الله والسلام عليه مركه بشع على الضوء بالكس على الضوء وعلت اللهم اهله علينا باليمن والايمان الى وعد ولك عبد الرسول فوضع القلب baraka iyo imaan noolaa noo yahay wsalaamatu wlismaam waraxmatullah iyo nabadgelyo iyo islaamnimo salaama iyo islaamnimadina labadaas loo socda labada kortubaad daalina macnaha marka lagu allahu odhan jirka ku shaafo allahu akbar allahuma innahu calayna bilmni waliimaan wsalaamati wlislaam saasuu ka jirta marka waxweeyaan iimaankii iyo iyo amnigoo marka qofka muminka muminkaahi ee eh, ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan ee diintiisa ku dhaqmaya qofkaas baa amnigeeya umadu badbaadinaya waasaa xaaraan qofkan inaad ayda waa kaa xaaraan waa ka tegaya inaad maarta waa kaa xaaraan ka iska inaad jidkiisa wax yeelaysa waa kaa xaaraan waa ka tegaya inaad qofku bata waa kaa xaaraan waa ka tegaya waa qiiman kaasaa waa badbaadinaya halkaasoo bilaaba leemaka xiiman alcamni waxaa la amnigeeyo لا صدق وحرم الإنسان إخلاص الدين لله والإقبال على العباد يعني دينك وإلهي لو قوية يا رب هي عبادة المقصود والأعطى بروح عبادة سوتشيس وأيوه إخلاص وإلهي دينك لو قوية يا رب عبادة هي توحيد لو قوية يا رب أنت أصبح يتعرض إلى شرع ومن أعظم daacadoo ka ilaashada waa min acdami maa yunaalu bihi amni waxyaabaha lagu gaaray amniga taas baa kowka ah qur-aankaa ka markaadka arrintaas oo allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalicaat layastakhlifannahum fi lard kama istakhlafa aladiina min qablikum وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الله الله يقول ضبط المؤمنين ee acmaal saalixa laga helay aliimaan walcamal saalix labadaasay jamciyeen waa weeyaan in ilaahay khaliifo ka dhigo oo adduunka kuwa isaga dambaysa kuwa horeeyey kuwa ka horeeyeyba khaliif ooga dhigay baa iyagana adduunka loo dhibaya weliba waa baa gacanta dhowgeeya umu jiray waxaa lagu bedelayaa min bacdi khawfin amna cabsidii intaa iimaanka iyo diintaa qaadan inay ku jireen baa ilaahay wuxuu ku bedelayay amna yacbuduunani amn yacbuduunani midaadadka xadiira oo walama kiranahom mafcuulkeeda ka xaalaysa waama kiranahom waxaa lagu bedelaynaa min bacdi khawfin amnan baa ku bedelayna yacbuduunani xaalay ku yacbudun markay caabudayaan ee laa yushrikuuna bihi shayan oo shay amaarakada biisbaati nahyi unugu faaidaysa waxbada ana la wadaajeen waxay waa ku wacado doona markay sahliyiin xaalada sahliyiin ba waxaan ku bedelayaa amni baa ku bedelaya waxaa la yidhaahdo khawf iyo cabsida allah subxaana watacala saas waman kafara bacda dalik fa ulaaika hum lkhasiruun inta gaalada hadaysan tegin waabi male taa marka macnaheed waxa weeyaan cibaadada iyo ikhlaaska diinta ilaahay keligii la caabudo baa wuxuu yahay waxa la yidhaahdo waxyaala amniga lua waa waxay tilmaantay khawfkii iyo taqdiirkii baan amni ku bedeli sababtuna waxay tahay wainaaka yacab yacbuduunani laa yushrimuuna bihi shaya saas buu leeyahy allah subxaana wa tacaala marka taasna waa qolka labaanta oo weliba axaadiida waxaa tusinaysaa waktigaa fitanta ay dhib ku badan mashaakilaadka iyo maxaanta si gaara a suuku taabta cibaadada jihooranta waa cibaadatu filhaji kahijrati ilayna hayda caaha wayasaar oo imam muslim weriyey cibaadada waktiga hajiga oo waktiga fitan ee dagaalka iyo coraaqa iyo mashaakilka cibaadada la cibaadaysta waxay la mid tahay qof halgehiisoo jooga awsiyada waftiga rasuulku yani waxyaabaha fadaa'ilka olabayray ee waajib asxaabada fayga soo joogaan taa macnaheed waxay sheegaysaa dee xilliga dhibka hortanku jirto qofkii marka ilaahay ku xubay subxaana watacaala ee rabbigii caabuday cibaadada dolinaya qofkaasi marka wuxuu noqonayaa qof isagu markaa badbaaday qof amni bixiyey oo waddan islayaysa isaga ay ka nabad gashay oo aan dhibaadoodii oo isaga toosa rabbigi ku xidhan oo ka ka nabadgala qiila waqaar iyo kuhaalagelaya iyo alabka iyo buuqa iyo xafadda iyo mashaakilka waxaa soo darbana dhacay darteed ba ilaahay subxaana shukru caleyh salawatullahi wasalaamu caleyh أنت تخرج ولذلك عليه بعد قولنا سعد بن سلمة بدون توصية رسول فيقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفطر إلهي بكوف الحشر معنا سبحانه وتعالى سورة الشيء خزائن يمعنا سورة الشيء فطر من يوقع صواعد الفجرات هو موقع الحزن هو يكبرنا لكي يصلينا هم كازية في الدنيا عالي الاجتماع وعلى الكامل مريض العقاب الإعلام إن بلد يعود ما بيه وقاول صلاة القوة وكان حبيبي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقوة لأهل الرعاة في تم مكان يحالة مدرعة يبقى تجدوه وكان يجب لي هو عمله ويوم النبي يا روحي صلاة يا يا روحي صلاة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ورحمه الله قول الخطوب inuu ka mashquulo wixii doona ka tago oo markay caaqu caynkaasoo kala taydaaadi leeladii ku mashquulaya waxaa ka mida ah oo ah sababta saddexaad ama wasiilada saddexaad adducaa hooyada waa cilmigu ay yidhahdaan miftaaxu kulli khayrin miftaaxu kulli khayrin dunya walaakhira oo ducaa waa addunya aakhira waxba ducaa hooyada wasalku xoolon jeega taqwa badan baan eeg baabka salaaddaan eeg baabka soonkaan eeg biribaan eeg markaasaa waxay yaqiinsaday ana ducaa miftaaxa kulli khayr ducadu inay tahay furaha khayr oo dhan yaan wadaajinta marka waa khayra dunya oo aanay waxyaaba nicamiyo rabbi noogiisa oo wada gelisiyo ilaahay wadagaysa nabi ilaahi waaye ma rabbi ijcal hada balada aamin lagu leeyahay waa arrin baa ducaynaya oo ilaahi subxaana watacaala weydiisanaya oo ku baryaya oo nabi laahi maxamed baa ducaysanaya allahuma agina calayna bilamni waliiman waa laga tegaya rususha marka ducadu waa shay muhima in ilaahay laga baryo in fitada ceega guudi oo ummada nabigeeya la horsiiyo oo ilaahay dejiyo oo hadday waasa taacdo dibkaa la yidhaahda marka taasi waa hadigii rasuulka oo uu gelin jiray hataa aa kamid ah aadiinta bisole abdaarka sugan ee uu ku haysan jiray ee welibana salaaxa iyo wasaa gaal iyo sunha kucadoo ku haysan jiray rasuulku sala allahu alai wasalaamu calayh oo uu odhan jiray allahuma inii as'aluka alcaafiyata fi dunya walaakhira allahuma inii as'aluka alcaafi walcaafiya fi diini wa dunyaaya wa ahli wa maali allahuma astur cawraati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعرضك أن أغتال من تحتي وآمن روعاتي أقيا عوار الأصل فأنت إلى أدعى عن الجنة والأروى خوفي ينحل يبيك حيوانات إلى ذلك ما يعمل من بيته كان يصبح وجهه صلى الله عليه وسلم يسوي عن الصبح في ذلك وده يشبه يا مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واقرا عليه اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا بيتك صلى الله عليه وسلم عليه مركب عويا والدعاء كل ذلك شيء وجودين في رجال يسوع مركب الله وامن الله السياده ومضرب الدعاء إلهي سبحانه وتعالى هكذا العلم أنس بن مالك ومقصود صلى الله عليه وسلم عليه وصلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم هذا الطبارة يقول وأنا حديث حسن يعني لا يقول جيسنا أولاد كريم أصفر أو بغضين تيوها عبارتي كان أحسن تينا ونكبر بلاديو في أي جيس فقال تعالوا وأسرق وين ووسيلة وين ولو قال اليوم لنيل الأمن بالغير التالي ومحال وانت وجاء إذا سألك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون اللهم يتكرر بها والدولة وكي لا يقولوا لك إلى ذلك يا رسول يا أرو أنا بروح لك وروح من خيرنا أم قريبا فمن أجيب سوى له وراء وراء يا بس هذا الشيء وهدوه وكواب العلم إسباته ومقريا وكي الله سبحانه وتعالى وكثير إن ربي لسميع الدعاء وقيل على الله تعالى قلبي وقال كل لا تجمعه لبريم من أجله وكاطوه إن ربي بريو وبريم بريو ورب في أمه لا يسوه ووحيارها لو كان أسقارها وغيره يعني بالليل أمه عن خير الدنيا وعصرات أخرين تاي والوسائل كفت الأمن كاملة وعويا الرجوع لأهل العلم الراسخين يعني dadka ahlucilmiga oo marka fitanu ay jirto oo dhibaato way badan tahay masaa'ilada ummada cid walba kama talafali karto hawla magii waxay wadagu adasho oo saasa xaaladka ado waxaa laga ognay ummadda maslaxadeeda dadka ahlucilmiga aan lagala dashada weydiiya maxaa qob maxaa danteeda ah? ilaahay diinku soo dajeeday diintaa karnaya boogeedana baa garanay maxaa qob marka odayga in loo celiyo had iyo goorare latashiga iyo maxaanku dhahdaa yani waxawey diinta iyo seega ataa baxaa waxa weeya wa ahlulcilmi fas'alu ahla dikri in kuntum laa taclamuun weydiya ahla laa yazaalu naasu bikayrin man aatabu lcilma cana kaafiriin dadku maala ka degmaayan khayrka isweydiiya markay dadka ahlucilmiga ah ee kibaar ahlucilmiga ah dadka waaweyn cilmiga yaqaana ay markaa waraysanayaan oo weydiinayaan waxa weeye khayrka suulinayaan oo la tashanayaan oo bidaara ka dhiganayaan oo dad waasaxaya ka magaalgalaya waxa weeye arrintaas waa waataynu soo maray waidaa jaahum amru min alamni aw qawka daaru bih walaw radduuhu ila rasuuli wa ilaa ulaqi minhum lacalima alladina yastabiquunahu min sabbiquunahu minhum sagaal saaca rakada ah in laga taga dadka ahlucilmiga ah dad maaragtay yaryar oo ama xoosaas la joogo in xaggooda loo caaday ina min ashraat saaca an yultabasa alcilmu cinda asaari ama iska daayara babaacimigara aduusanukena marka waxa weeyaan eh, taasina waxa wey xaaga la baahiyey dadku ay dareemaan oo marjiciyadu marjiciyadu waa kuusaxan dadaan marjiciyanahay meel la weydiiyaan oon isuu darsanya ciddu ma aha dayaaaysa ibaarka tumaysa iwaana kuma dhajiya inay suguuto ma noocaas marka yeeliisu sata ijmac afanajcal muslimiina ka tirmini maada beena maxkumu way maxkumka la socon jirta oo kala kala karta yaa waxaa weydiin karaa yaa ummada masaxada ka talinaya caykaa qaar odhan jiray laa takunu cunjuwan cunjuwan cunjuwan malaahiya caduwha hana qodina oo degdega waa xilliga fitanta oo macnaha yani wax badan oo ijtimaah oo fitana oo dhib ayaa jireen ka degdegina ka fiirsada iyaakuba ajab cadfadila madaayiin ahaanona fitan oo fitnada faafiya ee xumaha sheena hadiyo goor intaa qaara maro ku dhex kuuba kuwa aan noqonina nabiyullahi cali bin abi taalib walaa takunu guduran miman yadkuru fitna kuwa fitnada beera dadka dhexda ku beera oo sharci ka shaqeeya oo waxa runtaan qaada inuu qofkii caafimaadullah ka norman ayka bukhari waxyaabaha ee qowlka shaqada waxa weeyaan almuxaafadatu calaa jamacati muslimiin oo si lagu gaarayo nabadgelyada mid mara isku boodina oo umadku kayaankeedu ilaa dawlad in isku koobnaato wax wanaagsan ka shaqeyso iyada joogay oo isbaqoo kala dambeeyo oo qayrka laga shaqeeyo manhaj salaf ahayn xifdu jamacata muslimiin oo dadka ummadda maraabaana way xaqdii loo ogolaado way xaqdii loo ogolaado iyo marka xaq loogu leeyahay ay ummadda ula yimaadaan oo gutaan oo waxaa ummadda ka dhaceeya madaxda iyo ummadda waa inuu ka dhaceeyo eeqraasha dad isu naseexaynaya oo wada oo maxaad ka reeya oo qayrka isu sheegaya oo dandood ile danba ka dhacaysee inay aynkaadabada doonaya waa ka addiinu nasiixa qulnaa lima yaa rasuul allah qaala lilaahi walkitaabi walirasuuli walaa'imati muslimiin oo ummadooda dib naseexato dadka madaxda naseexay tahay waxaa ka mid ah in ummadda lagu duceeyo dad wanaagsan cidda ummadda ilaahay usaato oo dad madaxda loogu duceeyo ilaahayna hagaajiyo toosiyo goosadahaas iyo ay ku toosnaadaan qofka ciddii xilka haysa waa sheegin mudeerka salafka waxaa loo soo doorin ka mid ah low kaanat min dacwati mustajaaba la jacalka diimaan haddaad dacwo wax ka welidayaad qoray ha haysto ninka marka wamaa dusha kas kuugsi yahay ninkaasna maxuuda oo daadu hagaagay wadon hagaagay min dambi sababtoo ma aha ama wadda dee iskaga wado wadda iska shaqeey waa numar u jooga shaqeey تسكبه وتدري تسكبه وأنا ما بيجوا تسكبه ولو عمل الخير دليل وما ضرر من دنيا الشيء ونقول يا الله خير الله وما ضرر منك الدعاء ملكوت ساس وجه ساس ومبادئ اليوم يبتدي كلام قاطع العزة شخص أبدانية إمارات وأولاد وفضل وعوية وشيء إلهي يكتب ينبغي أن تتخذ أن تتخذ الولاية دينا تتقرب به إلى الله waa waa wax ilaahay maamul ilahay baa loogu dhawaaya macnaha waxa laga shaqeeyo diintii aada iyo xeyrka ummadda waxa laga shaqeeyo oo ilahay loogu dhawaayo waxa saa lagaga laafiyo ee waxa lacag lacag lagu siiyo adduunyaha doorkiina loo kala maameyso waa meel loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ummadda danaheeda iyo khayrka iyo shareecada diinteeda iyo khayrkeeda iyo ummadda wanaagkeeda laga qaliyo dee oo ugu dooran khalqiga asku ay waxaa ka mida waxyaabaha ee asbaabaha keenaya amniga nabadgelyada nashku wacyiga naas yaraa macruufna cani ummada khayr loo sheego wacyiga adduunka oo macruufka ummadda loo sheego oo rumaha looga dugo oo ummadani rasuul sallallahu alayhi wasallam calayhi ku shabahay doon ku shabahay ummadooda doonaysa doon madax iyo manjada doon baa la saaray doontaas meermid maxaa bay maraysa doontaas waxay leedahay laba qanab khaalasbay mid hoose waa loo qoltub xaggoose yeelgeli xagga sare usoo baxaya qoltubna lagu kala helay markii xagga hoose xagga hoose kale markay u baahdaan ay biyacaan waxay leedahay wareedaaye biihi u dhow maasu xagga hoose bay maxamed ka daloosho arday ruuxa ka qaadada kale biyolkay looga dhigi المرفوض تيولي هو العجائل هو الأسر واسكو شرطا هو الحياة بسيان لأسر ويسر عديده عدينا بناقو ليها مكوشة سعرا البيساء كنت أيها والإعلام خوش يقول لك هذا نظر وصلي هذا هو هذا الجميع هو يسر الله يحفر إلى أن يكون الله سعره دي مصر الدين يصور على البلد بالبلد أبيك راك داران هذا هو هذا الجميع أبيك عمل مطار وكل هؤلاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أضيق عنه كده والروح استقرار الضغط على عين استنقصوه من مرأة وتنطق كان فيها اثنين عبدان وسكتوا قرائنا ضربوا حوالينا بالبال سكس طبعا لا سكس طبعا قرني سلاحية ويبدانية دون صوت صلاة أوه أنا أقول لك سكوية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظهروا منكم خاصة iyo qabyaalo kowriga oo ummadana baa isaga hagaagsan taas umada qabyaalo meel walba maata goobta qabyaalo sheekeyn qabyaalo meel walba kuyahaysa nin aabo iyo caruurtiisa wayfeeyo laba boqo bes bacdooyo bacdaa la feegan kana qaadin aabaa loo tahay nataa'ij mana bulshadu hadday qabiilka wax mala taqaaqo jirgus ayaa goobay dowladnimo iyo qabiilnimo wada ummadu marka wayna qaata loo soo jejiyo si loo qooqaado si danku hagaago si ummada ka hagaajito si maxaa ku dhahda qof walbaa si loo cilaayso masaajid loo tukan si islaamta caadaha imanaysa ee cawda ushaqaysanaysa aamiinku waa goy hore loola heli marka wacyiga nashigu wacyi baamuun oo culimada kudodoorka ciyaarto oo la hadlo afka la huto oo laga hadlo wanaag oo xumaha laga hadlo arrimahaas waa inaamana si badbaado loo helo oo loo helo lee amniga nabadgelyo weerartaan arrintaas aa loo geliya ummaduna haddii ay iswaxito waana khayrka aarka dhaxalin waa waxyaaba mudda ku taagan waa waxyaabaha rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu aad u hadlo leeyahay xitaa ducada la aqbali maayo haddii ay dhimaan khayrka sheegin waa faraysaan khayr waa waa deenaysaan khayr waa faraysaan oo xumaha reebaysaa ama waynka aqbali may ducada ducada qabuulkeeda waxaa ku raarnahay khayrkoo laga hadlo la sheego oo waxa khayrkaan la darin xumaha laga hadlo oo waxyaabaha ummadda lagu aqbalay ducaadakaa la baray marka amar macruufa nahy can iyo wacyigelinta ummadda waa waxyaabaha muhimka ah ee amniga iyo nabadgelyada lagu heliyo waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo dhowrka toddobaad taxqiiqu uquwa iimaani waa timido ilaahay in wada in laga guuro helitaanka qabayga oo qabayga waxaan u dadku ilaahay abuuray hebel in bay furanyahay laakiin tacasubka wax jira oo aan reerkaygun baa weliga u qabnaa oo reerkaygun ma qadumaan oo anun waxa iskale waxyaabaha jeedaalka wax ee ummadda soomaalida qowrkaa u yeehay ulu ay meel kasta kala firdeen oo waxba oo waxba maal baa ay ku hormaryaaceen xaalad intay waxaa gaadhsiiyey waa qabyaadee tacasub ay isku duuliya isku qariyeen oo kayaa ku dhex xidiyey dannaan weeye baasha baasha dhammaan mayso tooba ka hasbiga baadnaadoo ummadda la dhacdigo alquwa aliimaaniya inama almu'minuuna ixwa shacaarka alqawl mu'miniintu waa wada ummaddan waa umad islaama waa umad mu'miniina walaaltinimadaas haddii laga shaqeeyo amni dabadaabeeliyo oo inaad naftaada la jeclaashaa la jeclaataa waxaad walaalkaa la waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaaga muslimkaa waad la jeclaataa haddii kale iimaanka rasuulku wuxuu yidhi laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu nafsa rumayn maayo yani waxaa loo jeedaa iimaankaaga ku jiro ilaa walaag la jeclaado wuxuu naftiisa la jeeda maxaa naftaada la jeceshay inaad dadkaad badbaado aadaaudabaad jeceshay inaad wada umadaad jeceshay in reerkaada kudadaad jeceshay inaad sumcadii nocaadaad jeceshay dee waakaada jeclasa si aad mumin noqoto sac rasuulku ayda oo rasuulku wuxuu leeyahay faman axaba an can innaar wayudkhala aljanna qofka jecel in naar laga sindiriiriyo laga oo janno la geliyo faltaatihi maniyatuhu وهو يؤمن بالله واليوم الآخر geelu ha u timaado isagoo ilaahay rumaysano maalinta qiyaamaha rumaysa walyaati ila annaasi alladii yuxibu an yu'taa ilayh dadkana wala yimaada wuxuu jecel yahay wala yimaada isagoo ka filaysa dad kale ku yeelaa anigu adhiya marka waxyaabaha lagu xaqiijinayo amniga iyo nabadgelyada bulshada uu in la waraareeyaa oo yani isnacaybka iyo baqdaada iyo karaahiyada iyo ukuurxumada iyo hukumada iyo isnacaybka siyaabaa isku dhacdhaceen waxa lagu esaara meesha oo dadku ay usoo ruqdaan ilaahi subxaana watacala diinkiisa tawjiihaadkana qaadaan diiniga rasuulkay laa taxaasaduu walaa tanaajasuu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu walaa yabic bacdu macaadae bacdin wakunuu cibaada allahi ikwaana almuslimu akhulmuslim laa yadlimuhu walaa yaqtuluhu mudasar sugaysa waa kumaysa waa is xastin waa famisaan iyo kiibka xaggiisa waa isu carodina waa isu nabad sheeginina waa siyaabahaasa waana ahaa addoomiga waa rasuulka caynka loo array salawatu llahi wasalaamu calayh khayr walba ku jiraa in lagu dayo nabilahi maxamed salawatu llahi wasalam isagaa hogaanino isagaa kugo inoo ah laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana udayasha fiican laga musuul wuxuu kaloo isku kaadayaa markuu cabiraya la tilmaanayay isjacaylka dadka mu'miniinta tusaale ka dhig masalu lmu'miniina fi tawaa'ubihim wa taraaxumihim wa tacaaqufihim masalu jasadi waaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'ir jasadi muminiinta kalgacalada iyo isjacaylka dhexdo iyo say isu macaysanayaan iyo isu isu aadfoorayaan wax badan ba ayaa taas ka dhacday intii anu ana anagu maaragtay jiraysanahay oo markii halkan dhibaato ka dhacday gulu fiican baa dhacay waa la sheeka khayrka soomaaliya guud ummadii soomaaliyeed way gumadeen muddiqada way soo gumaday waxaa muuqatay in waxla qabsan karto waxaa muuqatay gaalada doonaysa ummadda inay ku harayso oo xooti ka warkaa marka garaaq yar ay ku guulaystaan in laga badi karo laba kaba mara wasku filan oo markaa arigiise eligii baa daku dhacay caynkiisa arig hadda maanta waa fadhiye maasha alla u raacana sumala oo ilaahay subxaana watacaala tawaqoyo arigiisa ka daaqi hadmanaysa wax u baahan waxaan ummada somaali basabas waa tusaale nuuriya waana waa laba talo kudayaasha ilaaha aad wax badan oo samayn karo tallaabada badan in la qaadi karo baa meesha ka muuqaysa oo kayaankii midnimada iyo labitiritaanka ka muuqay warqarka haddii fadhi loo qabay sida qadiyadaa loogu kacay daacadnaa ka muuqatay khayr badan dadka waxay arkay lagu camaadinayaa in maraa dawladdaa loo samayn karo marka waxa weyaan waxyaaba badan oo ukuwa ah oo islaamnimo ah oo daqasho leh oo dareen leh ayay soo hormarsa arintaa madaxweynaha waxaa ka mid ah qodobka sideedaad ka ada dhibka in laabo oo qofku dhibkiisa haysto oo ay ka mid tahay amniisa weyn oo qof kastoo bulshada ka mid ah inuu dhibka daaliyo bani aadamka waxaa ku abuuran yani shar baa ku abuuran oo ina nafsa laa maalakum bisuu ilaa maala ciba rabbi waxaa la doonaya inuu qofku ku fakaro inaanu dhibaato keenin oo rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh ku ducaysan jiray oo wuxuu ka ducaysan jiray sharka naftiisa wa billaahi min shuruuri anfusina oo marka kudadku xaaja la akhriyay intaa waa maraysa wa billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi-aati acmaalina hal waxaan kaa magan gelayna min shuruuri anfusina naftayda sharkiga marka nafta sharkiga marka hadday sharkiga alaqo dee waday galaysa si amni loo hela nabadgeliyo oo inaad dhibaatada ka haysta umada waxaa ka mid a rasuulku inuu ilaahay subxaana watacaala ka magangeli jiray dhibkaa naftiisu inay cid gudto oo dhibaato keenta allahuma faatir asamaawaati caalim algayb washahaada raba kuli shayin wamaliika ashhadu an laa ilaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsi acuudu bika waxaan kaa maangalay min shari nafsi naftayda sharkeedaan kaa magan garay wa shari shaydaani wa shirka shaydaan iyo shirkiisana waan kaa magan garay wa an aktarifa calaa nafsii suu'an aw ajuuban ilaa muslimin yani naftayda inaan kuma kasbay oo muslima baayan soo jeedo baaba kaa magan garay rasuulku ducay jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh marka taa macana waxa weeyaan inaad ku dadaasho ilahayna ka beriirta dibka naftaada inuu yani maarata kaa hayo oo aanan cidna ku geysan cidnaana dhibaatayn aduga dadaal aad budiso oo waxyaabaha moogaayo xadiid ibnu maaja u wariyo darajadu xasan tahay baa rasuulku wuxuu yihi inna min annaasi mafaatiixa lilkhayr maqaariqa lishar dadka waxaa ka mid ah waa furayaasha khayrka oo sharkana qafilow ah wa ina min annaasi mafaatiixa lishari maqaariqa lilkhayr dadka waxaa ka mid ah aakriyaala khayrkana waxay u yihiin dufullood oo markay qofka tacliimiisa ilaahay ka dhigay furayaasha khayrka wayl liman jacala allahu faatixa shar calaa yaday yani halaagu ku sugnaaday qofka gacmihiisa ilaahay ka dhigay u ka dhigay maxay yani fuwayaasha marka qofkuu ku dadaalo inuu had iyo goor xagga khayrka waxa khayrka ka shaqeey waxa khayrka wad u sheeg waxa khayrka ugu taro oo garib golaha isugu yimaada wax wanaagsan ka aamuso oo aad noqoto ninka khayrka taaba oo ninka sharciga aad noqoto waxaas waa way adeegaysaa janna lagu leeyahay wanaagga oo markaa ka shaqeeya xumaha olooya asbaabaha lagu gaao iskaala ah waxaa ka mid ah tadbiiqu shareecada ilaahay la fugiyo waxyaaba amnigaa lagu raa oo muctadiga iyo daalimka iyo mujrimiinta iyo wixii dhiwado oo dhan in shareecada laga degsado ilahay shareecada kusoo dejiyey in la culum oo u dhaqo waa nicma waa nicma u marka dadku in guuraa wixii ilahay soo dejiyey halkaasaa khayr oo lagu jira marka xuduudda tadbiirkeedu marka daalimka intii waxgee la dilo walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaab qisaasta waxay ku sugan laon oo markuu la diliy manafakarin adnas ummadda dhan la amna dili laakiin markuu yahay in la duldigaya marka habeenka ada ama qolaa waxaa oga yaraa nabiyaha dambe waa hadalka oga ninkii markaa u badilaah markii waa dufin isaga waa dii badiya qarki keli meesha qorayso iyo responsa baa meele waa khatar laakiin markuu daalimka magaalada fakaray oo leegii soo doonaya oo goorka keenaya oo maaragtay aad fakaraynin adduunka la soo qoray cid markaa dhiigga isla kastaa yeeshay waxaa wey talaabadu qaada umad badbaadinaya oo markuu ogaado santaa shan farood iyo calaacin la waayay شan rbi ala wsaariqu wsaariqatu faqtaruha aydiyahuma baa ilaahay kasmaara hafkimaa iskaga kooyaan waxba maarata sheegay xariga ay sheegay baan jirin waa calaamad lahada ah weligeeda qaada walamiikaada bilaabayaa dee markaas kala wada dabca leeyahay hoosku naga jadiacay warnagaba qadunto kan goobaa ka maata marka waa baaqa marka ninkan mustaqbalku iska fakerin markaashay ما كان كان يستقبل مسكوت كريم مرة عشان وحكومة راجعة وغير يسا تبقى بس إن يقول لا شنطة هذا وقع القوم لا سوى لا يسوي شيء سبحانه وتعالى مكا يقول ده الشريعة اللي في الدين وعلى كف التهاي وهي أمن الأمور oo bulshada ku badbaadaysa annihii dadka kala noolay ee khalqiga la addoomayna ku nahay adeeg ilaahay baa daleeg cidka inama anigina waxaa sharku soo dejiyey iyo ilaah ku dejiyey ayay badbaadi ku jirtaa isaga waxaa lagu heraa nabadgelyada iyo khayrka qodob ku dambeeya waxaa weeye shukru nicmat illaahi tabaaraka watacaala ilaahay u oo marka amni u siiyo amnigu waa nicmo nicmada shukrnadu baanta oo ilaahay nicmada ku siiyo shukri ka shukurto oo aad khayrka shukrnadu carabkana waa noqonayaa danbigaaga shukrnadaya jawaaridaa laga shukrnadaya daacaad baa allah baad mahadinaysaa subxaanau wataala waad maanaysaa dambigaad ka rumaysantao ka dareersan tahay nicam nabiga ilaahay u siiyey saa darteed baa ilahay kuayso wain taadara rabbukum lain shakartum laasiidanna walain kafartum ina cadaabi lashadiid yani haddaad mahadisaan oo nicamtaan la siiyo amnigu ka mid yahay haddaad ku shurmaqdaan waxaa weeyaan waa liin siyaadinayaa haddii kalena waad ka gaarosaan adcitaabku waadray de waaweyaan intaa waxaa ka dambeeya hadiiskooda la yimi tusaalu allah qur-aanka iska bixinaya haddii shuhuuda la waado oo amnigii ilaahay u siiyey aad ku mahad celin weyda alle oo aad ku ilaasho weyday nimcadayda kunta fii nicmati farcaa fa ina almacaasi tusiira nicam haddaa nimca ku jirto ilaasho waayo macaasi iyo gunuubtu waxay sugunaysaa nicamta haddii taa la waayo maxaa imanaya shukrada nabi waa amni ayste dadabay si ilaahay habeen ku noolaa nabi wanaagoy waa ku yimid fashaq ilaahay ka oo diinta ilaahay ka qulmiyo oo sida loo shaqaynayo waa ku wanaagay si ilaahay kaana maxaa lahay وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف bimaa kaanuu yashkamuun tusaaqu yahay qarya ay magaciyeen waa makarta qarya ilahay tusaale waa degni waxay ahayd aamina mutma'ina way nabadgelyaysa way xasiloole markaasaa risqula baynayay jihaadka magaalada macanka wadogaledaa magaalada been joogto khayr baa yaala nicambaa qaada nabadgelyaa qaada oo waqaa haysta lacagtii doolar iyo dirham caanihii imaanku horyaamaysa goboolada dhacday meel kasta caabuga soo gelaya raashinkii baa yira lama wada meesha jumada marka nicamka noocaas bayladaantu hay waay fakafara nicama billah nicamtu ka yimid faadaaqaha allahu ilaa sanjuur ilaahay wuxuu dhalan siiyey hugniga ajada iyo walkhawfi cabsi bimaa kaanu yasmacuun waxay samaynayeen xumahay samaynayeen sababki baabada lagu dhalansa oo meeshii amniga wadnima lagu waday ee soomaaliya saxanka marayna kayaa jiray waa inuu arrinkan isku duuban oo adduunku ku xisaabtamo quwada dowladdaas iyo dadka culanaysa u shaqeynaysa u socotay akhtaa waa jirta oo wadu khatar laga waadimaayo wixii ilaahay siibay waadka kadhaga dhacay madnaamta lahayn waay dug baa ilaahay qabtay subxaana wa taala kaasaa shadlamada tafaraqa layli sabra kaasaa qururka ku jeedada ومتوه وجلاله وقال له خير سبحانه فكفى الباب لله فأذاقه الله ولا سجود قال شنو كله وماشي رغد العيش نعم لا يستكين يصير قال شنو كله يجري آمنة مطمئنة لأن ربك وحسبه المستوى قالوا كده معي خوف يعصي يدك ينحني وابصار واضحه وانه تغير inay caqo karto dee waa namuudaj lahay marka waramaaya wilaha soo barta namuuda iska waa loo baahan yahay in dadku ay dareemaan nicamay haysto markinsaanka waxaad haysato haddaad qiimayn kari weydo waa tabaxmo waxa ilahay ku siiyey ee ku barwaaqiyey saas uma oqeeya iyo waxaad haysato haddad waxaa garan kari weydo yaa lamaanta ku jirto tabaxmada ka midtay nasal allah subxaana wa tacaala biasmaahi وصفات العلى أن يحفظ المسلمين أمنهم وإيمانهم وأن يتبعوا أرضهم ولا أتبعوا رب العالمين